alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin baabu fadli siyaam wuxuu baabu yahay siyaamka ama soomka fadliga uu leeyahay baabkaani waa caam fadlu siyaami muطlaqan siyaamkaasi ha noqdo mid waajib ah ama ha ahaado mid tatawuca oo sunno ah amaa siyaamu ramadaan fadligiisa baab gaar aha u imaanaya marka baabkan waa caam guud ahaan wuxuu ka hadlayaa waa fadlu siyaam soomka fadliga uu leeyahay soomka hadduu waajib yahay hadduu sunno yahay intaba can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam kullu camali bni aadama yudaacafu ibnu aadam camalkiisa dhammaantii waa la laalaabaa alxasanatu xasanadu cashru amhaalihaa toban laabkeed waa ilaa sabci ilaa sabci mi-ati dicfin ilaa toddoba boqol oo laalaab qaala allahu casa wajalla alla wuxuu yidhi ila sawma ilaa soomka mooyaane fa innahu lii soomka anigaa iska leh wa ana ajzii bihi anigaana ka abaalmarinaya yadacu wuxuu ka tegayaa addoonku shahwatahu shahwadiisa wa طacaamahu iyo cunnadiisa ayuu ka tegayaa min ajlii aniga dartee ayuu uga tegayaa lisaa'imi qofka sooman farxataani laba farxad ayuu leeyahay farxatun farxad cinda fidrihi waa afurkiisa agtiisa wa farxatun farxadna cinda liqaa'i rabbihi rabbigii la kulankii agtii way wala khuluufu fami saa'imi qofka sooman afkiisa yacnii waxyaabaha ka soo baxaya raa'ixada ayaa adyabu ka caraf ka udgoon oo ka caraf badan cindallaahi alla agtiisa min riixi lmiski miskiga caraftiisa mutafaqu calayhi wahada lafdu muslim xadiid abi hurayra nabiga calayh slatu salaam wuxuu leeyahay ibnu aadam camalkiisa oo dhan waa la laalaabaya xasanadu waa toban laabkeeda ilaa toddoba boqol oo laalaab ayaa loo laalaabaya waa acmaasha guud ahaantood allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi ila sowm soomkaa ilaahay ka soo reebay subxaana wa tacaala soomka alla wuxuu yidhi anigaa iska leh wa ana ajzi bihi anaana ka abaalmarinaya addoonka wuxuu alla raaciyey subxaana wa tacaala yadacu shahwatahu wa طacaamahu shahwadiisa iyo waxyaabaha naftiisu ay rabto wuu ka tegayaa wa طacaamahu iyo cunadiisa ayuu ka tegayaa min ajlii aniga darte ayuu uga tegayaa sababta ilaahay subxaana wa tacaala abaalmarka soomka ula gaar noqday waa maxa culimmada qaar ka mida waxay yidhaahdeen sababtu waxa waaye ma jiro camal siyaama oo ilaahay keyrkii loogu dhowaan jiray fii waqti fii cahdi lmushrikiin ma jiro ama waqtigii mushrikiinta sideedaba ma dhicin bay yidhaahdeen in ilaahay keyrkii loogu dhowaado bisiyaam soom in ilaahay keyrkii loogu dhowaado idan waxaa keliya soom loogu dhowaado waa allah subxaana wa tacaala weligiisna cidla lama wadaajin bay yidhahdeen siyaamka qaar culammada ka midana waxay ku cileeyeen waxay yidhaahdeen soomka waa cibaada qarsoon oo baatin ah oo yacni cibaado qarsoon way lama mid aha midla alcibaadaati الظaahira cibaadaadka muuqda lama mid aha cibaadaadka muuqda sida salaada xaajka zakada dhammaan cibaadada daahiraa wey oo muuqanaya daahira waxaa loola jeedaa qofka cibaadadaa samaynaya dadka aan ahayn way u muuqanayaanoo way arkayaan qof markuu hadda tukanayo waa u jeednaa soo maha inuu tukanayo cibaadadaas cibaado muuqato waay oo dadka kale aan ka qarsoonayn laakiin asiyaam waa camal qarsoon oo aan muuqan ilaa qofka inuu asiga hadda xaggiisa laga ogaado mooyaane lama ogaan karo qofkan soomkiisa mujtamaca iyo bulshada uu dhex galaayo ma dareemi karaan mana ogaan karaan inuu sooman yahay in kale ilaa inuu asiga sheego ama uu ku cudur daarto inuu sooman yahay mooyaane laakiin wax dadka u wada muuqan kara ama la arkaaya ma aha cibaadadan qarsoon marka qofka markuu la imaanayo waa qof uun ilaahay u khaalis yeelayo subxaanahu wa tacaala laakiin acmaashan kale waxaa laga yaabaa in riya uu soo galo salaadda markii la tukanayo waxaa dhici karta qof inuu u tukado liajli riyaa sida salaatu lmunaafiqiin oo kale alla uu yidhi yuraa'uuna annaas zakada markii la bixinaayo waxaa suuragalo qof inuu zakada u bixiyo in la ammaano la yidhaahdo qofkaani waa deeqsi camalka xajka markii la sameynayo waa acmaal daahira waxaa suuragal in riyaa soo galo laakiin soomku waa camal baatin oo qarsoon waay waxayna ka dhexaysaa qofkaasi iyo allah subxaanaه wa tacaala fii ma baynahu wa bayna allah lidaalika allah subxaanaه wa tacaala abaalmarkiisa wuxuu ka dhigay mid qarsoon maadaama uu yahay camal ilaahay loo khaalis yeelo loo gaar yeelay addoommada kalena aan u muuqanayn sida addoonka aysan uga muuqanayn oo rabbigii uu ugu gaar yeelay ayaa allah subxaanaه wa tacaala abaalmarkii asna la gaar noqday walidaalika wuxuu yidhi fainahu lii wa ana ajzii bih aniga iskale buu yidhi soomka idaafada alla subxaana wa tacaala sida gaarka uu soomka iskugu tiirinayo waa tashriif iyo karaameyn waay soomku waa aada inuu u sharaf badan yahay oo cind cindallaahi caza wajalla uu karaamo weyn ku leeyahay laga qaadanaya maxaa yeeley acmaashoo dhan iyo cibaadaadkao dhan waa lilaahi caza wajal laakiin si gaara ayuu alla subxaana wa tacaala iskugu tiiriyey soomka wa ana ajzii bihi anaana ka abaalmarinaya buu yidhi addoonka saa'imka wuxuu ku abaalmarinayana ilaahay subxaanahu wa tacaala waa u qariyey addoonkiisa lama sheeginoo lama dhihin ilaa sabci miati ati dicfin aan loo laalaabaya sida acmaasha kale laakiin ilaahay baa u qariyay subxaanahu wa tacaala wuxuu alle u qariyana waa wax aada u weyn ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu sheegay in addoonka markuu saaim addoonka saa'imkahay soomaayo inuu waxyaabo badan oo naftu jeclayd uu ka go-ayo maadaama marka alla dartii uu uga tegaayo shahawadii uu jeclaa ama naftiisu ay jeclayd iyo cunnadii uu jeclaa min ajli illaahi maadaama uga tegayo ilaahay subxaana wa tacaala abaalmar weyn ayuu ku abaalmarinaya wuxuu yidhi nebigu sala allahu alay wasalam lisaa'imi farxataan qofka sooma laba farxadood buu leeyahy farxatun cinda firih wa farxatun cinda liqaa'i rabbih labada farxadood mid ka mida cinda fiطrihi waa afurkiisa agtii marka uu afuraayo waa farxad wa farxatun farxadna waa cinda liqaa'i rabbihi rabbigii la kulankii agti waa maalinku ilaahay la kulmayo subxaanaه wa tacaala farxadda koowaad waa cinda fiطrih cinda fiطrihi laba macnaa lagu fasiray cinda fidrihi ou ka afurayo min siyaami daalika alyowm maalinkaa soomkiisa markuu ka afuraayo farxad bay u tahay markaa fidriga waxaa lagu fasirayaa in loola jeedo yacni habeen walba ama maqrib walba markuu afurayo farxaday u tahay maanta dhan uu soo soomanaa habeenkii markuu afurayo farxad bay u tahay waxaa kaloo lagu fasiray cinda fitrihi min asiyaam markuu soomka dhan ka afurayo oo haddii maalan ay tahay bisha ramadaan fidrigaasi muu dhacayaa waa bacda alintihaa'i min shahri ramadaan waa markii shahri ramadaan laga dhammaado habeenka ugu dambe maalinka ugu dambeeya ramadaan markuu qofku afurayo waa habeenka ciiddu soo gelayso waa farxad farxaddaasina maxay ku soo beegmatay waxaa ilaahay u sharciyeeyey subxaana wa tacaala ciid buu u sharciyeeyey si maaragta dadka muslimiinta ay u farxaan uguna farxaan bisha ramadaanka ay soo guteen ilaahay waafajiyey subxaana wa tacaala soomkeeda iyo inay fadaa'il fara badan heleen khayr badanna ilaahay waafajiyey subxaana wa tacaala waa farxad aada u weyn taasi waa farxaddii adduunyada taa mid ka weynaa jirto waa farxatun cinda liqaa'i rabbi waa farxadda qofkaasi saa'imka uu farxayo markuu rabbigiisa la kulmaayo subxaana wa tacaala alla la kulankii agtii markuu farxaayo dabcan wuxuu ku farxa buu helayaa ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ka abaalmarinaya maalmihii uu oomanaa ee u baahnaa liajli illaahi caza wajalla uu cunnadii cabitaanka uga tegay iyo waxyaabihii naftu ay jeclaada shahawaadka ahaa ilaahay baa maalinkaa ka abaalmarinaya walkhuluufu fami saa'imi atyabu cinda allaahi min riixi اlmisk walkhuluufu fami saa'imi qofka sooman afkiisa yacnii raa'ixada ka soo baxaysa ayaa adyabu ka udgoon oo ka caraf badan min riixi lmiski miskiga udgoonkiisa qofka markii uu baahan yahay markuu qofka gaajoodo afkiisa shiir ya raa'ixa ka soo baxaysa raa'ixadaasi ma ahan mid ka imaanaysa ilkaha ama wasakh afka ku jirta wax ka imaanaya maa laakiin waxay ka soo baxaysaa min aljawf gudaha iyo calooshay ka imaanaysaa raa'ixadaasi sababta ay la soo baxayso waa baahida qofka u baahan yahay marka qofkan khuluufka ka soo baxaya afkiisa waxa keenay daaco ilaahay uu adeecay waayo subxaana wa tacaala maxaa yeele wuxuu la baahan yahay waa ilaahay dartii wuxuu cunnayo cabitaan uga tegey waa liajli illaahi caza wajal raa'ixadaas usoo baxaysa soo baxaysa ilaahay dartii subxaana wa tacaala usoo baxaysa ilaahay agtii waxay ka caraf badan tahay min riixi lmiski miskigu aadu u udgoon u caraf badan yahay miskiga caraftiisa waxaa ka caraf badan ilaahay agtii subxaana wa tacaala raa'ixada qofka ka soo baxaysa afkiisa qofkaa saa'imka ahee sooman muttafaqun calayhi wa hada lafdu muslim xadiidkan waxaa ku jira fadlu siyaam dhowr wejiba waa ugu jira marka koowaad min fadaa'il الsoom waxaa ka mida in ilaahay la gaar noqdo subxaana wa tacaala min beyni saa'ir اlacmaal acmaasha kaloo dhan ilaahay subxaana wa tacaala muusan sheegin inuu la gaar noqday abaalmarkooda ila sowm sowm unbuu ka soo reeb acmaasha kale wuxuu sheegay camal walbo ibnu aadam leeyahay nebiga alay slat slam wuxuu sheegay in loo laalaabayo laalaabkaasuna waa toban laab ilaa toddoba boqol oo in loo gaarsiinayo wallaahu yudaacifu liman yashaa laakiin soomka abaalmarkiisa intuu la eg yahay ilaahay waa qariyey subxaana wa tacaalaa wuxuuna u qariyey addoonkiisa wuxuuna ballan qaaday inuu ka abaalmarinayo soomka marka ilaahay baa la gaar noqday gaar noqoshadaasina waxay deliil u tahay fadliga soomka uu leeyahay fadaaisha soomka waxaa ka mid ah qofka inuu ka tegaayo waxyaabab waxyaabo badan oo naftu ay jeceshahay min ajli illaahna uga tegayo subxaana wa tacaala qofka cunnada waa jecelya inuu quraacduu qadeeyo waa rabaa naftuna waa u baahan tahay laakiin cunnadii wuxuu uga go-ayaa ilaahay dartii wuxuu jecel naftu waxay jeceshahay inay qabowsato biyo cabto cabitaankii wuxuu uga tegayaa ilaahay dartii waxay jeceshahay naftu shahawaad fara badan oo waxaa ka mid a ah maalan ninkii reer leh inuu xaaskiisa u galmoodo maalin ilaahay dartiibuu uga tegayaa fii nahaari ramadaan waa wuxuu ilaahay ugu dhowaanayo waa min shahawaati nafsi laakiin wuxuu uga tegayaa min ajli illaahi caza wajal wax walbay naftu jeceshahay ayuu ka jaraaya wuxuuna ku qasbayaa inay baahato ay oonto ilaahay dartii subxaana wa tacaala fadaaisha soomkay ka mid taha fadaaisha soomka xadiidkan ku jira waxaa ka mid ah qofka saa'imka laba farxadood inuu leeyahay markuu afurayana farxad buu leeyahay ou ku farxayo ilaahay subxaana wa tacaala nicmada uu waafajiyey qul bifadli illaahi wa biraxmatih fabidaalika falyafraxuu waa farxad weyn ay dadka saa'imiinta ay farxayaan markay afuraan farxadda labaadee taa ka weynna waa cinda liqaa'i rabbihi subxaana wa tacaala waxaa fadaaisha soomka xadiidkan ku jira ka mid a ah, raa'ixada qofka saa'imka afkiisa ka imaanaysa ilaahay agtii subxaana wa tacaala inay ka carf ka caraf badan tahay min riixi lmiski muttafaqu calayhi wa haadaa lafdu muslim lafdigaanna waa lafdiga muslim wey dhankaasi markii laga fiiriyo waa axaadiidu waxa ay ka hadleen waa xagga qofka waxyaabaha uu helaayo bisababi soom uu ku helayo fi laakhira laakiin waxaa jira masaalixda aakhiro mid aan ahayn oo masaalix adduunye ah oo soomka ku jirta qofka inuu soomo xagga caafimaadka waxay yidhaahdaan culimmadu caafimaadkiisa waa u fiican tahay waxyaabaha jirka caafimaadkiisa ka qayb qaata waxaa ka mid a ah asiyaam oo qofku cunno uun hadduu isku guro waxaa laga yaabaa in cudurro badan ay uga dhashaan cunnadaas faraha badan lou cunaayo laakiin axyaanan hadduu soomo jirkiisa waa furfurmayaa nashaaduu helayaa culays fara badanaa ka degaya waxyaabahaasina waa dhankii caafimaadka waay laakiin waxay culimmadu baraarujiyaan qofka muslimkaa ah markii camal khayriya la jeclaysiinaayo lagama jeclaysiiyo keliya jaanibka dunyawiga dunyawigaahe ku jira laakiin waxaa la rabaa in laga jeclaysiiyo dhankii diiniga ahaa iyo waxyaabaha ajarka faraha badan leh ugu jira fi dunya waalaakhira taasaana qofka in badan saameyn ku yeelanaysa maalan dadka qaara markay rabaan inay dadka salaadda jeclaysiiyaan waxay leeyihiin salaadda riyaadaa ku jirta almiitaa ku jirta salaada almiitada ku jirta waxa waaye rukuucda iyo sujuudda iyo foorarsigu jirkaagaa ku kala baxaaya marka saa u almiitayso u tuko sax miya sidaa u almiitayso u tuko sax ma aha salaaddu cibaado waay waa in lagu tarbiyeeyo dhanka cibaadada in laga fiiriyo ee aadan ka fiirin keliya dhabarkaa ku kala baxaya iyo murqaha ku ah, maaragtay kuu adkaanaya hadduu qofka sidaa u tukado salaaddu eber bay noqonaysaa waxaa la rabaa marka in dadka lagu tarbiyeeyo muslimiinta ah inay ilaahay ugu dhowaadaan acmaashan ay samaynayaan oo ay fahmaan inay cibaado taah wixii kale masaalix fawaa'ida ku jira waa dheeraad laakiin wax walba waxaa ka khayr badan masaalixda aakhiro ee ku sugan ilaahay raalli noqoshadiisa subxaana wa tacaala jannadii ilaahood ku mudato ilaahay subxaana wa tacaala jannadiisood ku hesho maalinta qiyaame cadaabkii jahanname inaad uga badbaado wax ka fiicani ma jiraan wax ka fadli badanna ma laha marka soomku wuxuu ka mid yahay acmaasha khayriga kuwa acmaasha ama cibaadaadka ilaahay loogu dhowaado subxaana wa tacaala kuwa ugu fadliga badan وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل wuxuu yidhi الصiyaamu جuنة soonku waa gaashaan buy falaa yarfus walaa yajhal wain imru'un qaatalahu aw shaatamah falyaqul innii saa'imun maratayn soomku waa gaashaan falaa yarfus alrafas waa alkalaamu alfaaxish hadal xun yuusan la imaanin walaa yajhal yuusanna xadgudbin jahliga xadgudubaa loola jeedaa halkaan wain imru'un haddii qofi qaatalahu ou la dagaalamo ow shaatamahu ama uu caayo falyaqul ha yidhaahdo innii saa'imun aniga waan soomanahay maratayni laba jeer sidaa ha yidhaahdo waladii nafsii biyadih waxaan ku dhaartay allahan aftayda ay gacantiisa ku jirtee la khuluufu fami saa'imi adyabu cinda allaahi min riixi اlmisk alkhuluuf waa bidami yani waa bidami اlkhaa bimacnaa tagayur اlfam waa isbeddelka afka ku imaanaya fuqahada iyo muxadisiinta qaar ka midana waxay soo xikaayoodeen fatxa yacni in la fatxiyo oo la yidhaahdo lakhaluufu laakiin culamaau luga waxay u dabdiyeen in kha'du ay godan tahay lakhuluufu fami saa'imi in la yidhahdo yatruku طacaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu min ajlii alla subxaana wa tacaala wuxuu yihi wuxuu ka tegayaa cunadiisa iyo cabitaankiisa iyo shahwadiisa min ajli aniga dartee ayuu uga tegayaa asiyaamu lii soomka aniga iska leh wa ana ajzii bihi anigaana ka abaalmarinaya waalxasanatu xasanaduna bicashri amhaalihaa waa toban laabkeed rawaahu lbukhaariyu bihada lafdi bukhaari ayaa wariyey lafdigaana bukhaari ayaa ku wariyey bukhaari ayaa ku wariyey bihada lafdi yacni alfaad kalea jirta laakiin lafdigan imaam albukhaari raximah allahu tacala ayaa xadiid ku wariyey aلصiyaamu junna waa junna min cadaab اllaah aljunna waa alwiqaaya waa wiqaayo iyo wax lagu gaashaanto oo wax la iskaga ilaaliyo waa gaashaan muxuu gaashaan kaaga noqonayaa soomka axaadiidda qaar waxaa ku soo aroortay tasriix iyo caddayn oo nebigu leeyahay sala اllahu alay slam asiyaamu junnat min cadaab illaah soomku waa junna iyo gaashaan min cadaab illaahi caza wajal cadaabka ilaahay buu gaashaan kaaga yahay falaa yarfud waxyaabahan soomka wax u dhibayaan soomku maadaama uu gaashaan kaaga yahay min cadaab illaah waxyaabaha nuqsaaminaya ee soomku wax u dhibaya iska ilaali falaa yarfud yuusan rafad samaynin qofka saa'imka hadal faaxish oo xun yuusan ku hadlin maxaa yeele qofka haddii hadallo xun uu ku hadlo asoo sooman waxay keenaysaa soomkiisa inuu nuqsaamo man lam yadac qowla الzuuri wاlcamala bih falaysa lilaahi xaajaة fi an yadaca طacaamahu wa sharaabah nabiga salى اlه alay slm wuxuu leeyahy qofkaan ka tegin qowla الzuur hadallada beenta ah iyo ku camalfalkooda qofkaan ka tegin ilaahay waxdana kama lahan inuu cunada iyo cabitaanka iskaga tago qofkaas macnaheedu waxaa marka nuqsaan weyn ayaa qofkaani ajarkiisa gelaysa marka falaa yarfud yuusan rafad samaynin kalaam xun yuusan ku hadlin الرفث markii la joogo في الصياam waa الكلاam الفاaxiش hadalka xun waay laakiin في الxaji markii la joogo waa مqadimaat الجimاع جimاaca iyo مqadimaadkiisa waxaa la ihahdaa rafثka falaa رafثa walaa فusuuqa walaa jidaala في الxaj falaa رafثa bimacnaa waa jimاac iyo مqadimaadkiisa midna ma jiraan la samayn maayo falaa yarfud yuusan rafd samayn walaa yجhل aljahl halkan waxaa laga wadaa ictidaa iyo xadgudob waayo fanajhalu fowqa jahli اljaahiliina waanu tugi ninkii shaacirka ah yacnii hadday nagu xadgudbaan annaguna waxaan ku xadgudbaynaa buu yidhi kuwa xadgudbaahi xadgudubkooda mid ka sarreeya fanajhal fowqa jahli اljaahiliina jahliga marka waa xadgudub iyo ictidaa ee lagama wado cadamu اlcilmi ma ah aqoon la-aan halkan lagama wado yuusan jaahil noqonin uusan yacnii jahli yuusan la imaan ma ah laakiin yuusan xadgudub samayn way wain imru'un qaatalahu hadduu qof la dagaalamo aw shaatamahu ama uu caayo almuqaatala walmushaatama asalka waxaa loo isticmaalaa markuu wix labada daraf ka imaanayaan laakiin hadda qaatalahu aw shaatamahu lagama wado inuu asigana la samaynayo ama uga jawaabaayo maa hadda hal jaanibay ka socotaa ee asalka ficilkan waxaa loo isticmaalaa markay mushaaraka ay jirto oo labada dhinac ay wadaagayaan haddii marka uu caayo hadduu la dagaalamo ama uu caayo yuusan ka jawaabin falyaqul ha yidhaahdo innii saa'imun aniga waan soomanahay maratayn laba jeer ha yidhaaho culamada qaar waxay yidhaahdeen fii nafsihi buu leeyahay qaara waxay yidhaahdeen falyaqul bimacnaa naftiisa ha uu sheekeeyo ha isceliyaa laga wadaa oo naftiisa ha ku yidhaahdo waa sooman tahaye soonkaaga yausan waxgaarsiinin qofkaan naftiisa ha ku qanciyo marka falyaqul waxay noqonaysaa waa xadiidu nafsi maaha aha waxba la caddeeyey ma aha laakiin sida saxiixa ah falyaqul waxa waye si toosa wuxuu ugu leeyahay qofki wuxuu leeyahy anigu waan soomanaha waan soomanahay macnaheedu waxa waaye kuuma jawaabi karo dagaalka aad doonaysana kaagama jawaabayo cayda iyo aflagaadada aad aflagaadaynaysana kama jawaabayo xadiidkani macnihiisa ma ahan qofka u ku dilaya gacmaha u laabo inii saa'imun iska dhe ha ku dharbaaxyeeye lagama wado hadduu qofka kugu soo xadgudbo waa iska celinaysaa waa iska difaacaysaa taasi waa waa xaq sharci oo sharciga ku siiyey waa laakiin marka ugu horreeyo qofkaani raba inuu kula dagaalamo waad ka afeefanaysaa waxaa leeda aniga waa soomana dagaal ma rabo asbaabihii keeni kara inuu kula dagaalamona waad ka fogaanaysaa haddii aad ka tegi kartana waa ka tegaysaa laakiin haddii aad weydo sababaad uga baxsato ee uu kuu gacan qaado laabudda min difaac markaas waa laga maarmaan qofka inuu isdifaaco ee dhihi maayo dhammanadeedaan kuu dhiibayaa ee dil dhihi maayo sax maaha marka waa iska celinayaa xaqowna uu leeyahy inuu iska difaaco laakiin nebiga sala اlla alay slam wuxuu leeyahay qofka intuu ka fogaan karo waa inuu ka fogaado wixii dagaal keenaaya asbaabihiisa qofkuna markuu dagaal rabo saansaanaa jirta soo maa inta badan saasaanaa jirta hor dhacaa jirta waxyaaba badan uu samaynayaa waxaasoo dhan ha ka jawaabin si aadan dagaal u gelin iskaga fogow asbaabtiisa yacni asbaabaha keeni kara dagaalka laakiin caydu ayada waa sahlantaho hadda qofku caaya inaadan u jawaabin waxba kuguma hayso waa ka aamusaysaa mana ka jawaabaysa caydii aflagaadadaas hadduu ku caayana hadda asiga un baan dembiga ximbaaraaya adigana wax ku soo raacaya ma waa badbaadaysaa badbaadadaana kuu fiican soonkaagana waad ilaashanaysaa xadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa waxyaabaha soomka wax u dhibaaya in loo baahan yaha qofka saa'imkaa ah inuu ka tago haddii cunnadii iyo cabitaankii aada ka go'do laakiin wixii kaloo muxaramaada aad samaynayso soomkaagu faa'iidadiisu waa maxa waxyaabaha laga afhaysanayo ama laiska yacni laga joogsanaayo cunno iyo cabitaan keliya ma ahan bay yidhaha culammadu cunnada iyo cabitaanka waxaa weheliya wax alla wixii macaasiya inaad ka fogaato macaasidaas ha noqoto mid camal oo la samaynayo ama ha ahaato mid qowliyahoo lagu dhawaaqayo wixii alla wixii dembiya waa inaad iskaga dheeraato liajli illaahi caza wajal mar walba waa loo baahanya inaad iskaga dheeraato laakiin haddana markaad sooman tahay waa min baabin awlaa soomkaaga inaad dhowrato wاladii nafsii biyadii lakhuluufu fami saa'imi aطyabu cinda اllahi min riixi اlmisk dhaaruu ku towkiidiyey nebi salى اllahu alay slam min gayri istixlaaf ayadoo cid dhaarsanaysana aysan jirin hadalkana in lagu adkeeyo dhaar ayadoo cid dhaarinaysa qofka aysan jirin waa bannaanta lita'kiidi اlamri si arrinka loo xoojiyo darteed yatruku طacaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu waxyaabahaasoo dhan muxuu uga tegayaa min ajlii aniga dartay buu uga tegayaa kelimadda min ajli macno weyna ku fadhidaa cunadii buu ka tegayaa cabitaan uu ka tegayaa shahwo dhan uu ka tegayaa waxaasoo dhan wuxuu uga tegaya ilaahay dartii waa waa ikhlaas waa macnaheeda camalkan wuxuu u samaynayaa waa ikhlaasan lilaahi caza wajal ilaahay buu u gaariye leeyahay asiyaamu lii wa ana ajzii bihi wاlxasanatu bcashri amhaaliha rawaahu اlbukhaariyu bihada lafd can sahl bni sacd radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala اllahu alay slam ina fi ljannati baaban jannada waxaa ku sugan albaab yuqaalu lahu la yidhaahdo arayaan yadkhulu minhu waxaa ka gelaya asaa'imuuna kuwa sooman yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo laa yadkhulu macahum ayaga macooda geli maayo axadun axad hayruhum ayaga hayrkooda yuqaalu waxaa la leeyahay ayna saa'imuun aaway kuwii soomnaa fayadkhuluuna minhu albaabkaabay ka gelayaan fa idaa dakhala aakhiruhum kooda ugu dambeeya haddii uu galo uqliqa waa la xiraya falam yadkul minhu axadun qof ka galaya ma laha kooda ugu dambeeya markuu galo albaabkaas waa la xirayaa maxaa yeeley qof aan saa'imiinta ka mid ahayn looma ogola albaabkaasi waxaa la yihahdaa baabu rayaan baabu rayaanna waxaa laga keenay min ariyi oo ah dharagta biyaha laga dhargo munaasabayna la leedahay jazaha iyo abaalmarka la abaalmarinayo qofka saa'imka maxaa yeele qofka saa'imka ah, maadaama uu haraaday uu oomay liأjli اllaahi caزa wajal maalinta qiyaama ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka dharjinayaa sharaabkii jannada waxaa laga gelinayaa marka albaabkii looga dhargaayay sharaabkii jannada baabkaasi waxaa la yihahdaa baabu rayaan jannadu waxay leedahay sideed albaab naartuna waxay leedahay toddoba albaab lahaa sabcatu abwaab laakiin jannadu waxay leedahay tamaaniya sida nebigu sheegay sala allahu calayhi wasalam albaabadaas jannada ee sideedda ah qolo walbaahe albaabay ka gelaysaa ahlu salaa waxaa looga yeerayaa min baabi asalaa baabkii salaaddaa looga yeeraya albaabkii salaada ahlu siyaam ahlu ljihaad ahlu lxaj macnaheedu waxa waa qof walba qolo walba jaanibkii u badneed waay dadka marka soomkoodu badan yahay ee saa'imiinta ah ee soomka ku dadaala maalinta qiyaamo waxay jannada ka gelayaan albaab la yidhaahdo arayaan laa yadkhulu macahum axadu hayruhum qof aan ayaga ahayn albaabkaasi ka geli maayo waxaa la maalinka maalinkaa ayna saa'imuuna aawe kuwii soomna waa loo yeerayaa dadkii saa'imiinta ahaa aawe fa minhu albaabkaasay ka gelayaan faidaa dakala aakhiruhum kooda ugu dambeeya hadduu galo uqliqa waa la xiraya dhammaantood markay jannada galaan oe albaabkaa ka wada galaan saa'imiinta qofnana uusan ka dhinnayn albaabkaasi waa la xirayaa falam yadkul minhu axadun qof albaabkaas ka galaysa malahan oo ayaga ahayn mutafaqu calayhi wahada lafdu muslim wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin